alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiinka khaas ahaan kitaabu almansuuraati waalmulax baynu ku jiray xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo saddexiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo saddexiyo lixdan wa abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal yakunu khaliifatun min khulafaa'ikum fii aakhiri azamaani yaxsu lmaala walaa yacudduh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yakuunu khaliifatun wuxuu noqonayaa khaliifo yacni mid markaa madax ah ama boqor ah oo min khulafaa'ikum khulafadiinna ka midi fii aakhiri zamaani aakhiru zamaanka gudihiisa wuxuu noqonayaa yaxsuu mid xantoobinaya almaala maalka walaa yacudduhu aan tirinayn intuu xoolaha sidaa u xantoobiyu dadka siinaya oo sidaa ugu kiilaya oo sidaa ugu kiilaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo sheegay khaliifo soo bixi doona aakhiru zamaanka oo xoolaha markaysa markaa dadka aad u siin doona ayuu markaa tilmaamaya bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen cusmaan ibnu cafaan oo cusmaan ibnu cafaan wakhtigiisii maalku aad buu u farabatay xooluhu aad bay usoo yani farabateen sidaas aawadeed culammada shuraaxda qaarkood waxay ku fasireen cusmaan in looga jeedo culammada qaarkoodna waxay ku fasireen in mahdiga looga jeedo mahdiga nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu mahdi soo bixi doono nin mahdiyo maxamed ibnu cabdilaahi la yidhaahdo oo tafiirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida oo ka soo bixi doona xasan ibnu caliyin tafiirtiisa yacni faatima binti rasuul ayuu ka isirayn marka xasan ibnu caliy tafiirtiisaanu ka soo bixi doonaa xusein ibnu caliy maa waa xasan bnu caliy yacni ninkaas uu nebigu sifadiisa ka warramay oo yuslixuhu allahu fii leyla ilaahay habeen ku islaaxinaayo ninkaasaa soo bixi doona arlada sidii dulmi looga buuxiyey cadaalad ka buuxin doona axaadiis mutacadida ku soo aroortoo saa sheegaysa saas aawadee culammada shuraaxda qaarkood waxay ku fasireen in looga jeedo mahdiga culamada qaarna waa itlaaqeen waa ka gaabsadeen shakhsi gaara inay ku sheegaan yacni taas yadaa waa ka gaabsadeen maadaama la ibhaamiyey oo aan la cayimin ku yahay sida fiicanna waa in markaysa marka waxaan yani ijmaalka lagu daayo ibhaamka la qariyey lagu daayo oo la yidhahdo waa khaliifo soo bixi doona oo markaysa waxaan yani xoolaha dadka sidaa uga xantoobinaya oo mid walba u kiilaya oo aan tirinayn oo aan marka xoolihii kaydsanayn yani marka waxa weeye kaas ayaa laga tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sii sheegay xadiiska kun iyo sideed boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo afar iyo lixdan wacan can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal layatiyanna cala annaasi zamaan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam layatiyanna u yimaadee u yimaadee u yimaadee cala annaasi dadka korkooda u yimaadee zamaanun wakhti waa uu imanayaae wakhtigaasoo yatuufu arajulu ninku la wareegaayo fiihi wakhtigaa gudihiisa bisadaqati sadaqadda la wareegayo ya min adahabi xaalay sadaqadaasi ahaatay min adahabi dahab yani markaa xaalay ahaatay sadaqad dahab u sadaqadaysanayuu la wareegayaa falaa yajidu axadan ya'khuduha minh ma helaayo qof ka qaata war yaa sadaqadan qaadanaya war sadaqadan yaa qaadanaya waa dahab weliba ya markaasaa cid ka qaadata aanu helin sababtu waxay tahay yacni arladii baa dahabka lagu soo tuuraya markaasaa dadka qaarkood waxay odhanayaan shalay haddaad isiin lahayd waa qaadan lahaa shalay haddaad isiin lahayd waa qaadan lahaa lakiin maanta waxba ku fali cidda doonta si yani mid waliba dahab buu ka dhergay wa yura arajulu alwaaxidu yatbacuhu arbacuuna imra'a wa yuraa waxaa la arkayaa alrajulu alwaaxidu ninka keliya yatbacuhu xaalay raacayaan arbacuuna imra'a afartan dumari ay raacayaan yeludna bihi waa u ciirsanayaanoo isaga ayay cuskanayaan ya min qilati alrijaali wa kasrati annisaa min qilati rijaali yaraanshaha raggu yaryahay daraaddeed ayaa afartankaa dumari ay u iilanayaan oo u irkanayaan ninkaa qura midba wuxuu u noqdaba qaaruu la walaal yahay qaaruu dhalay qaaru markaysa marka qaraabo kale la ah eedooyin u ah qaar habaryare u ah qaaruu qabo wahaakada looma jeedo afartanka wuu qabaa laga tilmaami maayo laakiin waxa weeye umuurahooda yacnii afartankaasiba waxay markaa ninkaasi kula soo eeranayaan isagay marka waxa weeye yacni ku soo dhowaanayaan oo waaceensanayaan oo isleeyihiin marka ha idin daafaco wax ha idiin qabto ha idin taageero yacni markaa saa isleeyihin min qilat rijaali wa kasrat nisa rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey kole xadiiska bukhaariiyo muslim waa soo wariyeen laakiin sheikhu muslim buu tiiriyey laakiin sidan buu bukhaarina ugu sugan yahay waa mutafaqun calayhi sida saxan bukhariiyo muslim way isku waafaqeen xadiidkani wuxuu sheegay laba arrin oo dhici doona ayuu sheegay arrinka koowaad waxay tahay in maalka iyo markaa dahabku waa fara badanayaan saas aawadeed sadaqad cid qaadata aan la helayn lala wareegayo sadaqa dahab ah lala wareegaayo cid ka qaadata qofka uu doonaayo aanu helayn ya taasna waxaa laga tilmaamaya yacni waxa weeye sida yacni maalka iyo dahabka u fara badanayaan sida fuqaradu markaysa markaa aynay u jirayn ee marka waxaa arladii marka ay noqonayso mid walba inuu markaysa marka wax ku filan iyo siyaadaba u helayo marka adduunyadii laga daba dhacayey ee isku laynayey ee la raadinayey waxa weeye maalintaas yacni dadkii waxa weeye waa nafsad u heli maayaan xagga kalena dee waxay ka baqayaan markaa geeri iyo waxbay ka baqayaanoo waxay isleeyihin waad ka socotaan adduunyadan adduunyo baaqi noqonayso ay isleeyihiin markaa nolol wakhti badan ay rajaynayaan meesha ma jirto ila tamacu bini aadamku waa iska abuuran yihin arrinka labaad ee xadiidku sheegaya waxay tahay inay raggu yaraanayaan dumarkuna fara badanayaan ilaa afartanka dumari ay markaa u irkadaan oo u soo iishaan oo umuurahooda ula soo kacaan oo ay cuskadaan nin qura rajulka maxaa loogu sifeeyey alwaaxid alwaaxid waxaa loogu sifeeyey haddii la odhan lahaa wayura arajulu yatbacuhu arbacuuna imra'a ixtimaal baa geli kari lahaa waxaa dhici kari lahayd in lays yidhaahdo walmalaa rajulka mid qura loogama jeedee yacni jinsi baa laga tilmaamaya oo waxay aqbali kartaa inay waxa weeye markaysaga midhan markaa rag ah inay kula soo ilanayaan yacni ama markaa mid ha noqdo ama jamac ha noqdaani ya marka si aan taa laysu odhan ayaa waxaa lagu qayday alwaaxidu ya nin keliyaa la arkayaa oo ay raacayaan oo ay cuskanayaan yacni waxaweyaan yacni afartan dumari xadiiskani afartan buu sheegayaa xadiis kalaa soo arooro tilmaamaya konton tilmaamaya isaguna saxiixu ku sugan yahay xadiiskaasna waa bukhaariyo muslim nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina min ashraadi asaacati an yurfaca alcilmu wayaksura aljahlu wayaksura alzina wayaksura shurbu alkhamri wayaqila alrijaalu wayaksura alnisa xataa yakuuna likhamsiina imra'atin alqayim alwaaxid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamada waxaa ka mid ah cilmiga in la kor yeelo yacni la qaado oo cilmigii marka waxa weyaan yani dadka laga qaado ay cilmi waayaan oo dadkii cilmiga lahaa dhintaan ilaa haddii dadkii cilmiga lahaa ay dhintaan cilmigii waa la rafciyey riwaayaadka qaarkood waxaa ku saaroo saxiixa ku sugan an yaqila alcilmu halka yurfaca xadiiskani ka sheegayo an yaqila alcilmu cilmigu inuu yaraado jahliguna uu farabato zinadu ay farabadato khamriga la cabbaya u farabato raggu ay yaraadaan dumarku ay farabataan ilaa ay u noqoto xataa yakuuna likhamsiina imra'a xadiisku waa iyo muslim ilaa ay u sugnaato konton dumara alqayimu alwaaxid maamulo keliya nin keliyaoo maamulaya ya ninkaasaa qayim u ah oo mas-uul u ah oo maamule u ah oo umuurahoodoo dhan yacni markaa ka mas-uula waxaa loo jeedaa sida markaa raggu u yaraanayaan ayaa laga tilmaamaya hadda iminka caalamka waxaa leeyahay dhalashadii raggu dhalanayeen gaaladii waxay leeyihiin dhalashadii raggu dhalanayeen waa yaraatay sidii hore maaha yacani waxa weeye waxay leeyihiin sidii hore waa ka duwantay bay leeyihiin yacni dhalashadii raggaa yaraanaya bay leeyihiin weliba markaa ama dhalashadu ha yaraato marka hore marka dambena dagaallaa laga yaabaa inay markaa aad ugu dhintaan taasna yadana waa iman karta taasna iyaduna waa iman karta marka afartankan iyo kontonkan waxaa lagu kala xambaarayaa laba xaal ayaa lagu kala xambaaraya oo marna waxa weeye afartankii yani nin qura ay cuskanayaan afartan dumariba marka dambena ay ka sii darayso kontonkii dumar ahaa ay nin qura cuskanayaan oo umuurahoodoo dhan ya uu isagu ka mas-uul yahay ya isaga ula irkanayaan oo isaga ula kacayaan ya saasaa laga tilmaamaya marka culammadu waxay yidhaahdeen loogama jeedo afartanka waa qabaa iyo kontonkee waa maamulayaabaa laga tilmaamaya sida yacni markaa yaludna bihi iyo alqayim alwaaxidu iyo laga fahmaayo inkastoo abu cabdillaahi alqurtubi saaxibu tafsiir kitaabkiisa tadkirada isagu wuxuu yidhi waxay kaloo aqbali kartaa marka waxa weeye cilmiga iyo waxaase ay tagaan oo dadkii qaar aan waxba garanayn ay noqdaan oo xataa tawxiid aan garanayn laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allahu allah riwaayada kalena ay sheegayso laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi laa ilaaha ila allah qiyaamadu kici mayso ilaa arlada laga odhan waayo allah allah yacnii allah wax garanayaaba ayna ku hadhay iyo laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi laa ilaaha ila allah qiyaamadu kici mayso ilaa arlada laga odhan waayo laa ilaaha ila allah laga odhan waayo qiyaamadu kici mayso xaaladda marka la gaadho way iska dhici kartaa buu yidhi abu cabdillahi alqurtubi in markaa qaarkood yani ragga qaarkood in afartan dumara marka ay guursadaan oo yidhahdaan waa qabnaa waa iska suuroobi kartaa buu yidhi ixtimaalkaas yani abu cabdillahi alqurtubi baa baneeyey laakiin badanka culammadu wejiga hore ayay marayaan yani markaa badanka ahlucilmigu yaludna bihi waa u irkanayaan baa loo jeedaa laada yaluudu laada bihi yacni waa u irkaday oo bimacnaa waxa weeye isagu markaa magansaday ayaa laga tilmaamaya isagoo magansanayaan oo umuurahooda kula eeranayaan dhibaato iyo wixii la kulmaan waayahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allaahu canh can inabiyi sal allahu alayh wasalama qaal ishtaraa rajulun min rajulin caqaara baabkan cajaa'ib buu koobsanayaayo ya shayba shay ka cajiib badan yahay baa lagu sheegaya umuuro badanoo aad u cajaa'ib ah baa laga warramaya baabka marka waa baab yacni kala duduwan saas aawadeed ba almansuuraat waalmulax ayuu ku magacaabay baabu almansuuraati waalmulax can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam ishtaraa rajulun min rajulin caqaara ishtaraa waa iibsaday oo waa gatay rajulun nin baa iibsaday ama gatay min rajulin nin kale wuxuu ka gatay caqaaran hanti maguuraana ayuu ka gatay ama beer ha noqoto ama daarad ha noqoto iyo wax la mida yacnii gurina waa noqon kartaa laakiin xadiisku ardi buu sheegaya binaa ma sheegaya fawajada aladii ishtara alcaqaara fii caqaarihi jaratan fiiha dahab fawajada wuxuu helayaa aladii kii ishtaraa gatay alcaqaara hantidan maguuraanka gatay wuxuu helayaa fii caqaarihi hantidii maguraanka gudaheedii wuxuu ka helayaa jaratan jalxad buu ka helayaa jaratan jalxad ayuu ka helayaa jalxaddaasoo fiiha dahab uu ku sugan yahay gudaheeda dahab ku sugan yahay yacanii jalxad markaysagaa dhulkaa ku dhex sugan oo dahab ku jiro ayuu ka helaya faqaala lahu aladii wuxuu ku yidhi kii ishtara alcaqaara hantidan maguraankaa gatay khud dahabak war dahabkaaga qaado buu yidhahdaa ninkii uu ka iibsaday wuxuu ku yidhahdaa dahabkaagan iga qaado innama ishtaraytu minka alard anigu waxaan kaa iibsaday keliya dhulkan kaa iibsaday dhulka ayaan kaa iibsaday walama ashtari dahaba dahabkama iibsan marka adaa iska lehe qaado wa qaala aladii lahu alard wuxuu yidhahdaa kii dhulka lahaana innamaa bictuka alarda wamaa fiiha waa cajiib waxaan kaa iibiyey anigu dhulka iyo waxa ku dhex suganba waa kaa iibiyey dahabku iibku ku jiri dahabku iibku ku jiri dahabkii baa laisku tuurtuuraya se cajiib ma inamaa bictuka alarda wamaa fiiha dhulkan kaa iibiyey iyo wamaa fiiha waxa ku dhex suganba waa kaa iibiyey waaba isku qabsadeenoo nimankii garbaabay ka gaadheen dahabkaa igaga qaada iyo <laughs> ya dahabka waan kaa iibiyo iibku ku jiraye hayse adigu fataxaakamaa waxay isla xukum tageen ilaa rajulin nin bay isla xukum tageen faqaala aladii taxaakama ilayhi wuxuu yidhi kii ay isla xukum tageen muslax buu u qaadaya muslax alakumaa walad warubad ma leedihin walad inankiiya inanta mid walba walad baa la yidhahdaa waxaa kollay caanbaxday waayada dambe in walad la yidhahdo inanka laakiin luqada carbeed xaqiiqa ahaan walad waxaa la yidhaahdaa waa facal bimacnaa mafcuul waa mawluud waa mid la dhalay marka labka iyo dhadiga mid walba walad baa la yidhahdaa yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari milu xadi lunfayayn awlaadday soo wada gelayaan waayo awlaad waa jamcu walad marka waxaa weeye inamadiyo hablaha mid walba awlaadday ka mid yihiin ma ittakhada allahu min walad labkiiyo dhadiga in mid walba lagu nafinaayo waa soo gelaya alakumaa walad wax u badan ma leedihiin qaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhi lii ghulaam inan baan leeyahay inan baa ii sugnaaday wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi lii jaariya liya iyo lii labadoo odhan kartaa yaa ulmutakalimka inaad reebto iyo inaad kordhigto waxay sugnaatay inan qaala wuxuu idhi ankixa algulaama aljaariya inanka inanta u guuriya wa anfiqa calaa anfusihima minh dahabkanna iyaga ku masruufa waxa weye midna waa tasniyeynaysaa midna jamac bay ka dhigaysaa marka jamaca waxa weeyaan iyaduna ishkaal male labada laftooda dee nusuusta waa ku soo aroortaa iyadoo sidii jamac loola hadlayo wa anfiquu calaa anfusihima wa anfiquu ku masruufa calaa anfusihima nafahooda ku masruufa inanka iyo inanta ay isu guuriseen ee aa kala dhasheen minhu dahabkan wax ka mida watasadaqa ku sadaqadaysta wa tasarafa buu idiin qoray sooma yacni sida waxa weeye nusakha riyaadka dhammaan waxay qorayeen baa la yidhi watasarafa laakiin bukhaari iyo muslim xadiisku wuxuu ugu yimi watasadaqa laakiin macnaha looga jeeda waa islahalkii halkii un ku tasarufa bimacnaa waxaweye iyaga siiya loo jeeda watasadaqaana ku sadaqadaystaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal isku nasakh in laga dhigo ama markaysaa wada laba loo laga dhigo oo ankixaa wa anfiqaa watasadaqa watasarafa ama la wada jamciyo yani marka ayay isku waafiqi lahayd laakiin calaa kulli xaal tan kalena waa iska bannaantahoo marna waxa weye waxaa laga eegayaa labanimadii marna labadu macno jamacna iska leeyihiin oo sidii jamac loola mucaamilayo marna labadu bitacyiin siday ahaayeen loo sheegayo watasarafa nusha idiin qoraya macnahedu waxay ku tasarufa bimacnaa ku masruufa laga tilmaamaya yacni siiya mutasadaqaana ku sadaqadaysta muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa sida maalku u fara badanayo oo dadku markaysaga adduunyada dadaalkii ay ku dadaalayeen ee fara badnayd aynay jiraynin ayaa laga qaadanaya nin baa ka iibsanaya nin kale dhul hanti maguuraanu ka iibsanayaa dabeedna wuxuu ka dhex helayaa dahab addaahir dahabkaasi inaanu muuqanayn markii hore ee uu yahay dahab markiisaa meel ku aasnaa saasaa soo degdegaysa waayo markii hore waxaway markiiba isla markiiba la kala iibsanayey la eegayeyba waa la arki lahaa laakiin markan hore inuu qarsoonaa ayaa marka waxa weeye kollay daahira saasaa mutabaadira dahabkii markuu ka helo jalxad dahab ku jiro ayuu ninkii odhanaya iga qaado markaasuu odhanaya may anigu waxa ku sugan meeshoo dhan baan kaa iibiyey dhulka iyo waxa ku dhex jiraba marka adaa iskale hayso waaba isku qabsanayaanba yacnii inay arrinkaa ku garramaan oo cid kala saarta isula tagaan bay u saabta taasay u saabta ninkii markaa xukunkii toos uguma kala saarin xukun muslixu u qaado xukun muslixa u qaado sharcan culammadu waxay yidhaahdeen waxay noqon lahayd masaladan oo kale haddii dahabkani noqon lahaa dafiinuuljaahiliya oo dee waxa weeye dhul markaa islaam oo kale ayna meeshu ahaan jirin ee ay noqon lahayd waxay gaaladii aaseen oo kale waxay noqon lahayd xaaladda noocaas ah ama marka waxaan yacni waxaa ka iman lahayd in markaa ay noqoto yacni ama dafiinuuljaahiliya hadday tahay rikaas bay noqon lahayd rikaas bay noqon lahay qofkaana dee helay baana yeelan lahaa wuxuu ka bixin lahaaba wuxuu ka bixin lahaa uun khumus shan meelood oo meel ahaan ayuu ka bixin lahaa haddii waxa weeye dadka muslimiinta ah beled islaam ay ahayd oo wax gaaladii ay aaseen markaa aynay noqonaynin ee ay noqonayso inay ka dambaysay gaalo xaalka noocaasna waxay noqon lahay luqato in la baafiyo oo la yaahiyo bal in la helo cidda markaysa markaa leh haddii la waayo laga quustana baytulmaalka in la dhigo yacni xukunkaa saasay noqon lahayd bay yidhahaan culammadu laakiin cala kulli xaal ninkan wuxuu isagu u qaaday muslax ayuu u qaaday yacni masaladana marka waxaan yani waxaa laga yaabaa haddii mar ummadii hore laga warramaayo sharcigoodii inaan marka arrinkaasi ku sugnayn ama markaa si ka duwan inuu marka shareecadeenna inay ahayd ayay aqbali karta ila wax soo socdoo laga warramayo hadda ma aha waa wax markaa yacni horoo dhacay oo maadi ah oo tegey oo ummadii hore ah oo laga qisoonayo weeye yacni saas yada ah weeyaan xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida taxkiimka waxaa la yidhahdo oo haddii markaa cidi ay doonayso inay garanto oo ay qaadi oo kale ayna haysanin cid bay xakam ka dhiganayaan marka fataxaakama ilaa rajulin lama odhan qaadi iyo wax la mida isula tageen addaahir marka nin caadiya oo aan qada iyo waxba haysan maxkamad joogin inay isula tageen dariiqada noocaasina waa jirtaa taxkiim baa la yidhaahdaa waa cid xakam laga dhiganayo shartina waxaa labada darafe ishayaa inay ku wada raalli noqdaan inuu kala xukumo oo ay gartii u dhiibtaan oo ku raalli noqdaan markaasuu dabeedna wuxuu noqonayaa inuu xukunkiisu ku fuli karo waxaa kaloo laga qaadanayaa wakhtiyada qaarkood sulxi in loo qaadi karo markaysa waxa dadka laakiin sulxiga waxaa sharti ah inay ku wada raalli noqdaan labada taraf inay ku raalli noqdaan baa sharti ah sulxiga cid laguma khasbo haddii sulxigii laga dhigo khasab oo la yidhahdo ilaaba ilaa waxa weeye waa inaad sidaa u qaadataa wuxuu noqonayaa bay yidhahdeen culammadu xukmun bihayri ma anzala allah xukum ku dhisan taraadi marka la sheego dabadeed inay labada daraf ku wada raalli noqdaan oo qofka xaqiisii wax ka mida ah inuu ka tanaasulo inuu raalli ku noqdaan laakiin in la yidhahdo marka horeaan ka qaadayaa kalsooni hadhowna waxaan soo saaro sankaa u daloola ma khilaafi karo taasi waxay noqonaysaa arrin qalada ah. aan sax ahayn yani waxa weye taraadiga marka la sheego garta dabadeed war saasaan idinku muslixnay oo sulxiyaan marka waa adna intaa ka kac adna intaa sidaa marka waxawn yani arrinka ku dhammeeya marka sidaa loo bandhigo waa inuu markaa ku raali noqdaa laakiin in la yidhaahdo waxa weeye kalsooni baan marka hore ka qaadanayaa siday odayaasha qaarkood sameeyaan sulux baanu idiin qaadaynaa kalsooni saama nagu siiseen hadhow markay yidhahdeen waannu idin siinay sankaa kuu daloolo waad raacaysa haddii kale gardiid baa tahay oo qofkii lagu dhibayo lagu toojargaraynayo taasi waa xukmun bihayri ma anzala allah shareecadana wax ku bannaan maaha taraadiga la sheegayaa ma aha qabla alxukmi bacda alxukmi qofku khiyaar buu leeyi waayo xukunkani ma aha markaysaga xukum yani markaa sharcan uu sidaas marka waxaweyn yani dee ay tahay ee waxaweeye qofkii waxba isu sheeganayaan yani waxaasaan leeyahay kanna wuxuu leeyahay marihid inuu ka tanaasulo markan waa inuu raalli ku noqdaa bacda albayaan marka la caddeeyo dabadeed laakiin in lagu khasbo sulxi yacni lagu khasbo la yidhaahdo oggolaanshahaad isiisay markii hore ayaa marka waxa raalli ahaansho sheegaya wax alle waxaan soo saaro wuxuu doonaha noqdo ta noocaasi waa arrin baatila weeye shareecadana markaysaa kuma bannaanaan taraadigu waa inuu markan ku raalli noqdaa waa yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul abu hurayra wuxuu sheegay in rasuulka sala allahu alayh wasalam uu maqlay yaquulu xaalu odhanaayo kaanat imra'ataani macahuma bnaahumaa laba dumaraa waxay ahaayeen macahumaa la jirkooda qaaray ahaadeen ibnaahumaa labadoodii inan laba dumara ayaa laba inan bay haysteen meel cidlaa bay joogeen jaa'a di'bu yeybaa yimi oo fadahaba bibni ixdaahumaa wuxuu la tegay oo cunay labadii inan mid ka mida ah. ayuu cunay fa qaalat lisaaxibatiha markay labadii ilmood mid cunay kii soo hadhay isku qabsadeen kaagii buu cunay iyo maye kaagii buu cunay mid waliba kii noolaa bay dacalka qabsato fa qaalat lisaaxibatiha waxay ku tidhi saaxiibaddeed innamaa dahaba bibnik yaygu ama bahalku wuxuu la tegey inankaagii buu la tegey wa qaalat ilukhraa tii kalena waxay tidhi innamaa dahaba bibnik wuxuu la tegey markaa yaygu inankaagiibuu la tegey ee kaygii lama tegin fataxaakama ilaa daawuuda sala allahu alayhi wasalam waxay isla xukum tageen nebi daawuud calayhi asalaam faqadaa bihi lilkubraa wuxuu u xukumay labada dumara tii weynayd ayuu u xukumay fakharajataa waa ka soo baxeen calaa sulaymaana ibni daawuuda sala allahu alayh wasalam waxay ku soo baxeen sulaymaanoo ina daawuuda bay ku soo baxeen markii daawuud oo sulaymaan aabbihii ahi uu qadiyaddii soo xukumay ayay isla markiiba waxay ku soo baxeen sulaymaan ibnu daawuud qisadii bay markaa u sheegeen fa akhbarataahu way uga warrameen kaannahu ay leeyihiin mar labaad yacni xukunka markaa noo celi ay ku raalli noqdeen in markaa mar labaad la xukumo fa qaala wuxuu yidhi sulaymaan ibnu daawuud iituunii bisikiini ashuquhu baynakumaa iituunii ii keena faqaala a'tuunii markaad xidhiidhiso hamsada oo reebban baad akhriyaysa oo laamka kordhigiisa aad ku dhufanaysa laakiin hamsada haddaad ka bilowdo i'tuunii taasi waa khalad lama akhrinayo iituunii mad baa loo beddelaya marka oo laba hamsoo isku reebban carabi ma akhrido laa filqur'aan baan la akhriy wala fi lcarabiyati baan la akhrin ila qur'aanka mawaadic lamid waa jirtaa iituunii bikitaabin min qabli haada iituunii i'tuunii la odhan maayo laakiin marka hadde samaawaadka ta'da hoos dhiggeeda lagu dhufanayo hamzada la akhrinaya waa saas weeye wamadan ibdil haaniya alhamzayni min kilmatin yaskun ka aasir wa'tamin waa ka odhanaaya ibnu mad u bedel labada hamzata yani markaa reeban yani markaa madu bedel faqaala atuunii wuxuu yidhi ii keena bisikiini middi ii keena ashuquhu baynakumaa xaala aan markaa kala jeexaayo dhexdiinna u kala jeexaayo ama xaal laga dhigo ama istinaaf bayaaniya laga dhigo kaannahu in la yidhi middida maxaa loo keenaya ashuquhu waan jeexayaa ilmahan baan kala jeexayaa baynakumaa idinka dhexdiinna idin kala jeexaya ashuquhu baynahumaa dhexdoodaan u kala jeexayaana waxay noqonaysaa xikaayo hadda laga xikaayoonayo inay tahay laakiin khitaabkii waxaa dee ku toos ah baynakumaa in la yidhahdo fa qaalat isuqraa tii yarayd baa waxay tidhi laa tafcal ha samayninoha waxbaa kala jeexin raximaka allah allah ku naxariistee huwa bnuha waa inankeediiya u daa tii kaleo iska aamusta faqadaa bihi wuxuu u xukumay lisuqraa tii yarayd buu u xukumay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay Eh, xadiiskan eh, waxaa laga qaadanayaa dhacdadaas markaa inay eh, nebi daawuud iyo nebi sulaymaanba iska daba xukumeen waxaana laga qaadanayaa nebiyadu inay ijtihaadaanna waa laga qaadanaya nebiyada ijtihaad inay ka suuragal tahay lafteeda waa laga qaadanaya qisada laynagu sheegay qur'aanka laftiisa fafahamnaaha sulaymaan dhacdo daawuud iyo sulaymaan labaduba ay iska daba xukumeen baa qur'aanka laftiisa laynoogu sheegay allahna wuxuu yidhi yacni waxaanu fahansiinnay sulaymaan marka waxaa laga qaadanayaa sida sawaabka ah ee fiican inuu marka waxaweeye sulaymaan asiibay marka dee waxyi ilaahay mid waliba hadduu ku xukumaayo nasan ay tahay mid walba inuu xukumaayo tafhiimka sulaymaan lagu gaar yeelay macno gaara ma yeesheen waxay ku tusinaysaa ijtihaad arrinka noocaasi inuu ku dhacay ku tusinaysaa nebiyaduna ay ijtihaadaan laakiin haddii waxa weeyaan markaa ay khata'aan yacni oo fardan wa taqdiiran ay dhacdo inay khata'aan laguma sugayo khatayo waa laga baraarujinayaa oo dee culammadii waxaa ka suuragala intay khata'aan khata inay ku sugnaadaan laakiin nebiyada kama suuragalaha inay khata ku sugnaadaan khata inay ku sugnaadaan ma suuragala nebi sulaymaan markay haddana isula yimaadeen wuxuu ihi ii keena markhaatiyaal iyo caddaynaya waxba ma jiraan ii keena buu yidhi aan idiin kala jaro oo laba nus idinka dhigo si cadaaladan idinku kala goynayo aan si cadaalad idinku kala gooyi markaa dabeedna tii yarayd baa waxay tidhi waxbaha kala goyn iyada sii huwa ibnuha iyada u daa ya sulayman markaa wuxuu arkay taa tidhi iyada u daayo waxbaha kala goyn inay hooyadii tahay waayo raxmadda hooyanimo iyo caatifadeedii baa ka muuqata ta kale waa aamustay ta kale waa aamustay marka waxa weeye waxaa laga qaataa alxukmu bilqaraa'in qaraa'inta iyo amaaraadka in wax lagu xukumo lafteeda culammadu waa ka daliishadeen alcalaamat ibnulqayimna kitaabkiisa alturuq alxukmiya markuu kaga hadlaayo waa sheegay in qaraa'inta wax lagu xukumo adilo badanna waa u keenay dhowr iyo toban daliil ayuu u keenay oo xadiiskani ka mid yahay oo qisada markaysa marka waxaan in kaana qamiisuu qudda min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin yacni qisada nebi yuusuf iyo yani markaa ku saabsanayd ay ka mid tahay adilo badan marka u marka waxa alxukmu bilqaraa'inna waa laga deliishadaa waa laga qaataa taasna marka waxawan yani culimmadu waa ka deliishadaan kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo lixdan wa can mirdaasin alaslamiyi radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam yadhabu asaalixuuna alwala faalwal nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi yadhabu asaalixuuna dadka wanaagsan baa tegaaya oo bimacnaa dhimanaya alawala falawal alwalu falwalu iyo alawala falawala in la rafciyo in la nasbiyo labada waa loo dabdiyo siday shuraaxdu sheegayaan marka loo dabdiyo godaalka oo nusakha qaarkood ay idiin qorayaan waxay noqonaysaa in marka laga beddelaayo waxaa tegaya alawalu ka hore ayaa tegaya faalawalu ka hore haddana ku xiga ayaa tegaya oo sidaa muratabka abay ah u tegayaan marka la nasbiyo alawala falawala xaal bay noqonaysaa ay mutaratibiina xaalay markaa tartiibsan yihiin bay tegayaan oo ay kala horhoreeyaan wa tabqa xusaalatun ka xusaalati shaciiri aw itamr wa tabqa waxaa hadhi doontaa xusaalatun yacnii qaar qashinaa hadhi doona yacnii aan faa'iide lahayn oo ka xusaalati shaciir qaar xunxun baa hadhi doona oo ka xusaalati shaciir oo heedda teeda xun la mida aw itamri ama timirta teeda xun la mida sidaa waa lagu fasiray xusaalo iyo xufaalana bithaa'i iyo wa bilfaa'i labadaba waa loo soo naqliyey xufaala iyo xusaala macna ahaanna waa isku mid laba tafsiir baa lagu fasiroo waxaa laga tilmaamayaa ka xusaalati shaciir ama ka xufaarati shaciir in la yidhaahdo heedda teeda xun alradii'u minha iyo timirta teeda xun qaar xunoo la mida ayaa hadhi doona waxaa kaloo lagu fasiray yacnii iyo timirta waxaan la cunin in laga tilmaamaayo oo shaciirka inta markaysa markaa qashinkaha loo tuurayo marka la hufo inta markaysaa markaa waxawe la tuurayo ee la daadinayo marka waxa weeye qashinka iyo isha iyo markaysaga dhagaxa iyo waxa ku dhex jira ee aan iyaga markaa la cunaynin taana waa lagu fasira timirtana marka la cuno waxa soo hadha yacni goborada iyo dee markaysa markaa waxa la midka ah in laga tilmaamayo yacni iyo xabad xumaata iyo haakada calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa dad aan wanaagsanayn xagga diin ahaan iyo tadayun ahaan aan wanaagsanayn baa hadhi doonaan laa yubaaliihim allahu baala ilaahay uma aaba yeelayo aabayeel uma aaba yeelayo qadarkooda sare u qaadi maayo may laa yarfacu lahum qadran walaa yuqiimu lahu wasnan qadarkoodiiyo sharaftooda sare u qaadi maayo qiimana u yeeli maayo kuwaa hadhaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ahi inay markaa tegayaan oo ay iska daba tegayaan ha kala horreeyaan inay iska daba tegayaan dabeedna dadka tadayun ahaan u xun oo cibaadada iyo tadayunka dadka ku xun ee ku liita kuwaasaa hadhaya sida maalinba markaysaa qof qiimali u dhimanaayo o u tegaayo ayay iska daba tegayaan dabeedna marka waxaweye qaar yacni markaa tadayun ahaan xun ayaa hadhi doona oo la mida markaysaa qashinka raashinka laga tuuraya iyo yacnii waxa raashinka ka mid a xumaaday aan la cunayn iyo kuwaasoo kale shabbahaya ilaahayna uma aaba yeelayo waxaa loo jeedaa qadarkooda iyo sharaftooda sare u qaadi maayaa laga tilmaamaya macnahaasaa laga tilmaamaya marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in marka qiyaamadu soo dhowaato dadka saalixiinta ay dhimanayaan waana ta axaadiis kale ay ku soo aroortay shiraaru nnaas inay soo hadhayaan walaa taquumu asaacatu ila calaa shiraari innaas qiyaamadu ku kici mayso dadka kuwa ugu sharka badan mooyaane mana kacayso qiyaamadu inta cid tawxiid garanaysaa joogto yaa laa taquumu asaacatu xataa laa yuqaala fi alardi allaahu allah xadiiska riwaayada kalena waxay sheegaysaa ee muslim saxiixa ku soo wariyey iyaduna saxiixa ah calaa sharti muslim ku asaxday laa taquumu asaacatu xataa laa yuqaala fi alardi laa ilaaha ila allah qiyaamadu ma kacayso ilaa arlada laga odhan waayo laa ilaaha ila allahu laga odhan waayo ma kacayso qiyaamadu laakiin wax laa ilaaha ila allahu garanaya oo yidhaahdaaba markaynay joogin ya ay isugu baxaan gaalo markaasay kacayso waqhtigay qiyaamadu soo dhowaatana yacni yay wada tegin saalixiintuya laakiin way yaraanayaa salaaxu laakiin marka ay qiyaamadu dhici doonto waxay noqonayaan wax saalixiin inay joogin dadkii wanaagsanaay oo dhan nafta in laga qabtay ahlul iimaankii in la waayey saasay markaa noqonaysa xadiiska kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo lixdan wa can rifaacata bni raaficin azuraqiy radia allahu canhu qaala jaءa jibriilu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam rifaacatu bnu raafici wuxuu yidhi jibriil baa u yimi nabiga calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi maa tacuduuna ahla badrin fiikum maa tacuduuna maxaa ku tirisaan ahla badrin reer beder maxaa ku tirisaan fiikum idinka dhexdiinna maxaa ku tirisaan jibriil baa odhanaya qaalada faacilkeedu wuxuu u noqonayaa waa damiir qarsoon oo u noqonaayo jibriil u noqonaayo jibriil baa nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa tacudduuna ahla badrin fiikum saxaabadii beder ka qayb galay maxaa dhexdiinna ku tirisaan qaala min afdali lmuslimiin nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam muslimiinta kuwa ugu fadliga badan inay ka mid yihiin baannu ku tirinaa ay nacudduhum min afdali almuslimiin baa macnuhu u dhacaya assu'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey aw kalimatan naxwaha ama wuxuu yidhi kelmad la mida oo shabbahaysa qaala jibriil waxau yidhi wakadalika man shahida badran min almalaa'ika saasoo kalay ahaadeen man shahida badran ciddii badar ka qayb gashay oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida iyaguna min afdali almalaa'ika inay ka mid yihiin baannu ku tirinaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa reer beder ciddii beder ka qayb gashay inay fadli badan yihiin baa laga qaadanaya oo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam beder ka qayb galay waa ka fadli badan yihiin saxaabadii aan beder ka qayb waa ka fadli badan yihiin saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wamaa yudrika ana allaha qad iطalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum maxaa ku garansiiye ku ogeysiiyey cumarow inuu ilaahay daalacday yacni markaa reer beder yacni markaa inuu daalacday quluubtooda dabeedna uu ku yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya reer beder buu ilaahay daalacdoo arkay camalka wanaagsanay la yimaadeen iyo xasanaadkaay la yimaadeen yacni daahiran wa baatinan markaasuu yihi icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum sameeya waxaad doontaan waa idiin dembi dhaafaya marka xasana cadiima oo aad iyo aad u weyn bay la yimaadeen muslimiintii beder ka qayb gashay kuwii lagu dilay iyo kuwii markaa eh, ka soo badbaaday ee aan lagu dilin mid walba waxaa jirta malaa'ig ka qayb gashay beder ka qayb gashay ayaa markaa jirta oo qur-aankana laynoogu tilmaamay mu'miniintana sugaayey gaaladana argagax gelinayey dagaalkana ka qayb gelayay oo ka qayb qaadanayay way dagaalamayeenba ma aha oo keliya tasbiit oo keliya inay samaynayeen maaha marka kuwaasna waxay noqonayaan min afdali almalaa'ika malaa'igta kuwa ugu fadliga badan inay ka mid yihiin saasay noqonayaan kun iyo siddeed boqol iyo sagaaliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaaliyo lixdan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ida anzla allahu tacaala biqowmin cadaaban rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau yidhi idaa anzala allaahu hadduu allah soo dejiyo tacaala allah isagaa korreeye biqowmin dad uu ku soo dejiyo cadaaban cadaab asaaba alcadaabu man kaana fiihim asaaba wuxuu haleelaa alcadaabu cadaabku man kaana fiihim ciddii ku dhex suganba cadaabku waa ku dhacaa oo waa haleelaa uma bucitsuu cala acmaalihim intaa dabadeedna waxaa lagu soo saaraa camalladoodii baa lagu soo saaraa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waa xadiiskana tilmaamayaa dadkii hadday isugu jiraan qaar xunxun iyo qaar wanwanaagsan oo waxa xumaantii laakiin dee ay badan tahay inay dhici karto cadaabku inuu ku wada dhaco oo dadkii saalixiintae ku jirayna ee aan xumaantooda waxba kaga jirinna inuu cadaabku haleelo inay dhici karto laakiin cadaabku ha wada haleele ciddii wanaagsanayd yacnii aakhire la cadaabi maayo camalladoodii iyo niyaadkoodii baa lagu soo saaraya axaadiista mawduuca ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa cuquubada qadariga ama cuquubada samaawiga ahi inay ku wada dhacayso fi dunya waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yacni waxay iska ilaalisaan oo ka baqataan fitno aan haleelaynin kuwa xumaatada sameeyey keliya aan haleelayn ee bal tacummu caama macnuhu dhacaya si caama yacni dadka u haleelaysa alsaalixa waaltaalix kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba yacni markaa fitno ku wada dhacaysa iyo cadaab ku wada dhacaya ka baqoo iska ilaaliya yacnii sababtiisii markaa iska jira macnahaasuu dhacay cuquubada markaa qadariga ahi way wada asiibtaa waa ku wada dhacdaa kii xumaatada sameeyey kaan samaynba adduunyada laba nooc cuquuba abaa jira cuquuba sharciya waa xuduudda iyo markaa yacni cuquubaadka sharciga laynoogu sheegay tuugga gacanta gooya ka sinaystay marka xadka ka jara ka xaddulqadfiga xadka ka gooya yacni taasi waa cuquuba sharciya qofka dembiga la yimi keliya baa ciqaabtaa lagu fuliyaa yaa qofka la yimi dembiga bes baa markaa lagu fuliyaa qof kale xadkii laga jari maayo waxayse culammadu yidhaahdeen haddii xuduudda sharcigaa la furin waayo xumaantii layska miisto xumaantiina fara badato waxaa imanaysa cuquuba qadariya cuquubo qadariya baa imanaysa cuquubadii sharciga ahayd marka la furin waayo cuquuba qadariya imanaysa cuquubadaa qadariga ahi tacummu asaalixa waaltaalix waa cammimaysa ya waxaa dhici karta dee in abaar lagu wada sallido in xanuunno iyo wabaa lagu wada sallido in arlada lala wada gooyo yacni marka ayaa suuroobi karta cid meel joogta yacni cuquubo caam oo ummadda markaysagaa dhammaan wada gaadhaysa oo caam ah oo lagu wada halaagayo taasi ma dhacayso ummatu maxamed waa laga badbaadiyey laakiin qaybo ka mida waa dhici kartaa in la ciqaabo ama arlada lala gooyo ama samada dhagaxyaa lagaga soo daadiyo ama waxa weeye markaa suuraddooda la dooriyo wax kale laga dhigo ama ciqaabo kale iyo dhibaatooyin kale lagu sallido oo markaa waxa weeye ay ku leedaan waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakuunu fii ummatii khasfun wa maskhun wa qadfun sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiiska ummaddayda waxaa ku jiri doono ka dhici doona qaar dhulka lala gooyo iyo qaar markaa samada dhagaxyaa laga soo tuuro iyo qaar waxaweeye suuraddooda wax kale laga dhigo yacnii qaar ummadda ka mida sidaa waa laga dhigi doonaa yacni ummatu dacwa ka mida dadkii nebiga loo soo diray calayhi asalaatu wasalaam yacni marka qaarkood saa waa laga dhigi doonaa marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa haddii cuquubada qadariga ahi ay soo degto allah ku soo dejiyo qolo yacni dhammaan wixii ku sugan waa cammimays oo kan ku dhex jira ee ku dhex nool ee saalixa ka badbaadiya la odhan maayo inta kale ha ku dhacdo hareeraha ka dhaafta la odhan maayo waa cammimaysa waa ku wada dhacaysa laakiin niyaadkoodii iyo camalladoodii baa lagu soo saaray saasaa lagu soo saaray uma bucitsuu calaa acmaalihim camalladaasi waxay leeyihiin dee daahir iyo baatinba alcamalu aldaahir iyo alcamalu albaatin yacni mid walba waa leeyihiin camalka qalbiga ehe qarsoon baana u asala yacni ka daahirkaana u asalka kaasaa u asala waatii xadiis kale oo saxiixa ay ku soo aroortay oo saxiixa ku sugan bukhaari iyo muslim in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaqsuu jeyshun ilkacba ciidan baa waxay ku duuli doonaan kacbada inay soo dumiyaan saasaa ciidan ku duuli doonaa xataa idaa kaanuu bibaydaa ilaa ay ku sugnaadaan waxay socdaanba meel bannaan ay ku sugnaadaan yukhsafu biawwalihim wa waxaa lala goynayaa kooda hore iyo kooda dambaba dhammaan dhulkaa lala wada jarayaa dhulkaa lala goynayaa markaas ayaa rasuulka ilaahay ow see dhulka loola goynayaa wa fiihim almustabsir waalmajbuur waman laysa minhum iyadoo uu ku dhex sugan yahay mid arrinkan u badrheedhay oo ku tala galay iyo mid lasoo dirqiyo oo lasoo khasbay oo majbuur ah iyo midaan ka mid ahayne waddadu kulmisay dadkan soconaya markaysaga arkay oo ku soo baxay dabeedna markaysa marka xoa lugta ku daray aan la qasad ahayn ee jihadaasu ku socdaa dan kale u socdaa jamacahum ariiq waddadaa kulmisay see loola wada jaraya haddayna isku camal ahayn isku niye ahayn qaala yuksafu biawwalihim wa uma yubcahuuna calaa niyaatihim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kooda hor iyo kooda dambeba dhulkaa lala goynayaa kadibna niyooyinkoodii baa lagu soo saarayaa mid walba niyadiisii abaalmarinta aakhiro qofna qof kale dembigii loo qabsan maayo qofna qof kale dembigii lagu ciqaabi maayo wahaakada axaadiista mawduucyada ku soo arooray dadka qaarkood baa si qaldan u deliishaday oo dadka qaar waxay yidhaahdeen haddii waxaweeye dad xun iyo dad wanaagsan ay isku dhex jiraan waxaa noo bannaan gaaladii iyo muslimiin hadday isku dhex jiraan inaan isku wada qarxinnaa waa noo bannaanta waa wada qarxinaynaa gaalkaana niyadayadu ahayd kuwan kalena niyooyinkoodaa lagu soo saari doonaa aakhiro yubcasuuna calaa niyaatihim niyooyinkoodii baa lagu soo saaraya isagu ilaahayba markaa dadka qaar lama wada goynayo dhulka iyagoo qaar wanaagsan iyo qaar markaa xunba isugu jira isaw ciqaab kuma soo wada dejinaayo wakhtiyada qaarkood dad wanaagsan iyo dad xun haddana niyooyinkoodii camalladoodii mid walba laguma soo saarayo dee annaguna waxa weeye saas si la-eg baannu isla dilaynaa isku wada qarxinaynaa mar haddii gaala ku jiraan muslimiinta ku dhex suganna inaanu ku qarxinaa waa noo bannaan tahay xadiiskaasaana noo deliila aakhirana niyaadkoodaa lagu soo saaray waxba nagama saara laakiin istidlaalka noocaasi waa istidlaal qaldan waa daliishad qaldan weeye aan sax ahayn cid aan markaa xumaatayadu samayn in la laayo oo markaysaga la dilo oo iyadoo la og yahay in laysku dhex jiro la yidhaahdo waxa waa isku wada qarxinayaa waa isku wada dilayaa ya yacni tan noocaasi waxa weeye waa arrin khaldan aan sax ahayn xadiiskuna daliil uma aha xadiisku wuxuu ku saabsan yahay cuquubo samaawiya ku wada dhacaysaa laga tilmaamaya waxaa dhacday culammada qaarkood inay deliishadeen xadiiskan u deliishadeen cidda xumaanta samaynaysa cidda la joogta ee aan ka reebin ciqaabta la ciqaabayay u deliishadeen bacdu ahlicilmi waa masale ka duwan markaasaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiiskani deliilu ma aho sida sharxyada ku sugan oo ibnu munayir taraajimta markaa bukhaari kitaabku ka qoray ee koobnaa iyo culammada ka soo naqlinaysa shuraaxda ah hadday ibnu xajar tahay iyo hadday cayni tahay iyo hadday khayrkood tahayba waxay yidhaahdeen xadiiskaasi daliil uma aha haddaba qof xumaantii samaynayo qof la joogay ciqaabta la ciqaabayo xadiisku uma daliilahay wax kale ha loo doono ya wa hajmatun samaawiyatun laa tuqaasu calayhi alcuquubaat alsharciya wa hajma samaawi ah oo cuquubaadka sharciga loogama qiyaas qaadan karo cidda markaa cadaabkan ku soo dejinaysaa wa ayo waa allah allah isagaa khalqiga leh waa arrin kaleynu ku darayno allah isagaa khalqiga abuurtoo leh isagaa noolaynaya isagaa dilaya ma waxaa la odhanayaa wixii allah u bannaanba aniga waa ii bannaantay miyaa la odhanaya allah waxaa u bannaan khalqigoo dhan inuu wada dilo laakiin adiga ma ku bannaanta laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun maaha wixii allah u bannaanay aniga waa ii bannaantay maa yaa waxaa laynaga xarimay in xaqdarro cid ku dillo waa laynoo diiday wala taqtulu nnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq naftii ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeye ha dilina sabab xaqayna ku dilaysaan mooyaane waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhludu fiihi muhaana ila man taaba waxaa laynoo sheegay waxyaalaha cuquubaadka lagu mutaysanayo iyo cadaabka lagu mutaysanayo inay ka mid tahay nafta xaqdarrada loo dilaayo allah wuxuu inaga xarimay inaynu markaa naf dembila'aan inaynu dillo waa laynaga xarimay laakiin allah iskama xaaraantinimayn khalqiga isagaa abuurtay isagaana markaa yani markaa dilaayo isagaa noolaynaya isagaa geerida u keenaya wuxuu allah iska xaaraantinimeeyaa xaaraan kaa noqonaysa yaa cibaadii inii xaramtu adulma cala nafsii wajcaltuhu baynakum muxaraman fala tadaalamuu allah wuxuu doonuu xalaaleeyaa wuxuu doonana waa xaaraantinimeeyaa adigu waxaad doonto miyaad xalaalayn kartaa waxaad doontana xaaraantinimayn kartaa marka waxa weeye inaad tidhaahdo haddiiba markaa ilaahayba dadka qaarkood ciqaab ku soo wada dejiyey iyadoo dad saalixiin ay ku jiraan ama dad aan la niyo ahayn ay ku jiraan aniguna inaan markaa yacni wada qarxiyaa oo wada laayaa yacni markaa way ii bannaantay ta noocaasi waa midaan sax ahayn oo qalada weey nusuustii adiladana ka hor imanaysa axaadiistanna markaa daliil uma aha way jirtaa ciddii markaa sidaa lagu laayo in niyooyinkooda lagu soo saarayo laakiin qofkii dilay maxaa la soo saarayaa isagoo dil markaa xaqdarra a ah sameeyaa la soo saaraya yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh qof walba waxaa lagu soo saarayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhintay baa lagu soo bixinaya marka dee qofkaasi isagoo xaqdarro dil xaqdarro a ah sameeyey ayaa la soo saaraya gacan ku dhiigle ah waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima qofkii la dilayna waa qabsanayaa qofka markaa dilay wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyadoo qofkaa dhiiggu ka da'aayo dhiiggii uu leeyahay aad mooddo iminka in lagu dhuftay markan dhoweyd ya uu nabarkii ku yaallo dhiiggii saa uga qubanayo ayuu qofkii markaa iska laalaadiyaa qabsadaa markaasuu ilaahay ow ka weydii muxuu igu dilay muxuu igu dilay ya isqarxinta la isqarxinayo ee dadka qaarkood ay markaa moodayaan jihaad inay tahayna waa arrin baatil aan sax ahayn qofku inuu isdilo oo naftiisa dilaa shareecada kuma bannaana qasad wanaagsan baan leeyahayna ma xalaalaynayso ya niyo wanaagsan baan leeyahay ma bannaynayso qofku inuu naftiisa dilaa waa mid marka xaaraan ka ah walaa taqtuluu anfusakum allah wuxuu ihi nafyihinna hallaynina ha dilina waa xaaraan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaamah xadiiska saxiixa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii naftiisa dila oo bishayin shay ku dila shaygaasi wuxuu doonaha noqdo xadiisku waa caam man waa siyaq lcumuum bay ka mid tahy wamaa shumuulu man liunhaa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu siiqa cumuumka marka laga hadlaayo mantu waxay ka mid tahay yani waxa weye waxyaalaha cumuumka faa'iideeye labiyo dhadigba soo gelayaan shakhsi walba waa soo gelaya hadday mawsuulo tahay iyo hadday shardiyo tahay mid walba waa caam weeye shardi markay tahayna waa sii xoog badan marka ku kasta oo naftiisa dilaa soo gelaya cumuumkaa waxaa ka hadhaya kii khata'an ay uga dhacday oo maxaa kaa isaga looga reebaya hadduu mar xadiisku caami yahay waxaa looga reebayaa adilada guud waxay tilmaamaysaa ummadda wixii khata'a inaan loo qabanayn rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa ducadana ilaahay mu'miniinta waa ka aqbalay sida xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ee muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo qaala allaahu qad facaltu ilaahay baa markaa wuxuu yidhi waan yeelay walaa junaaxa calaykum fii ma akhطa'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum yacnii wixii aydan u qasdin oo aydan ku talagelin ee ku khata'daan dembi kuma qabtaan walaa junaaxa calaykum fima akhطa'tum bihi waxaa ku khata'daan dembi kuma qabtaan in allaha wadaca can ummati alkhata'a walnisyaana uma stukrihu calayh daliil khaasina waa jiraa daliilka khaaskina waa daliilkii xadiiskii ku saabsanaa caamir saxaabi caamir la yidhaahdo jihaadkii ku jira baa wuxuus yidhi gaalkii ku dhufo seefta ka gaadhsii buus yidhi seeftii uu sidaa yidhi baa isagii ku soo noqoto ku dhacday seeftiisii kadibna waa dhintay saxaabadii waa naxeen waxay yidhaahdeen qatala nafsa batala camalu camalkiisi waa buray yidhaahdeen qatala nafsa naftiisii buu dilay qaraabadii caamir ayaa murugooday oo nixitaankii ay geeridiisa ka naxayeen waxa ugu darsamay inay asxaabta qaarkood yidhahdeen naftiisuu dilo oo camalkiisii bur iyagoo murugaysan bay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u sheegeen dadka qaarkoodna inay sidaa yidhaahdeen markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba man qaala dalik been buu sheegay cidda sidaa tidhi camalkiisu waa bura innahu lajaahidun mujaahidun lahu ajruhu maratayn xadiidkaasina waa daliil khaasa calaa kulli xaal haddii khata'an arrinku u dhaco oo aanu qofku ku talagelin ee waxaweeye xabaddiisa ay ku dhacdo ku qaraxday iyo wax la mida xaalka noocaasa cumuumka waa ka baxaya daliil gaara laga saaray markii taa laga saaray ma aha way iska furantoo waxyaalo kale ijtihaadan uga saaraya ma ah waxay noqonaysaa baaqigii xuju ku yahay waayo daliilka sharcigae caamka ahi haddii la khasiisoo takhsiis galo yani intii kale wuxuu ku noqonayaa cumuumkii in la istisxaab ayuu noqonaya ya wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin daliilka caamka ah haddii la khasiso takhsiis galo wax la garanaayo laga reebo baaqigii wuxuu ku yahay xujo waana sida de caqliga iyo nusuustuba ay sheegaysa buui marka man wuxuu faa'iideynaya cumuum qatala waxay faa'idaynaysaa cumuum bishayin waxay faa'iidaynaysaa cumuum waa saddex caam man waa shardiyo cumuum bay faa'iidaynaysaa ku kasta oo qatala dila aya qatlin baa soo geliya oo qatala say caam u tahay qatala waxay u tahay waa ficil shardi dhacay ficliguna hadduu shardi dhaco wuxuu faa'iidaynaya cumuum buu faa'iidaynaya wa naxwu laa sharibta aw in shariba waatafaquu in masdarun qad juliba siyaqulcumuumka markuu tirinaayo saaxibu almaraaqi wuxuu odhanayaa wa naxwu laa sharibtu ficilkii nafyi galay aw in shariba ama ficilkii mithaalkuu sheegay ee wuxuu u jeedaa ficilkii shardi galay iyo ficilkii nafyi galay baa ka mida iyaguna siyaqa cumuumka faa'iideynaya wanaxwu laa sharibtu aw in shariba mid walba miaal buu sheegay wattafaquu in masdarun qad juliba haddii masder lagu sii daro oo la yidhaahdo laa sharibtu shurban iyo wax la mida haddii la yidhaahdo xaalkaas waaba laysku waafaqsanyay waa itifaaq markan kale maxaa loo cuskanayaa yacni maxay ku dhisan tahay cumuumkani waxay ku dhisan tahay ficilkii hadduu markaa sharti dhaco ou ficlu sharti noqdo waxay ka dhigan tahay ila ficilku wuxuu koobsanayaa masdere alafcaalu nakiraat bay yidhaheen culammadu masder buu koobsanaya masderku koobsanayaa maaha mid macrifo ah waa mid markaa nakiro ah waayo ficilku waa nakiro zajaaji wuxuu soo naqliyey ijmaacu nuxaa nuxaaddu inay isku waafaqsan yihin oo ku ijmaacsan yihiin ana alafcaala nakiraat afcaashu inay nakirooyin yihiin marka nakira fii siyaaqi shari bay ka dhigan tahay ida waqacat innakiratu fii siyaaqi shari tufiidu alcumuum man qatala nafsahu bishayin bishayinna waa nakira fii siyaaqi shari iyaduna waa saa si leeg biayi shay baa soo gelaya marka ku kasta oo naftiisa dila oo shay ku dila qarxinuu isqarxiyaha ku dilo sunuu cabbo ha ku dilo uu isgeliye ha ku dilo xabaduu isku dhufta ha ku dilo oo laakiin kullu daalika uu qastay aan khata u dhicin cudiba bihi yowma alqiyaamah xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalam min xadiis haabit ibni daxaak maalinta qiyaame waxaasaa lagu cadaabaa waxa uu isku dilay baa lagu cadaabaa axaadiista qaar oo sii caddaynaysaana waa jirtaa oo saxiixaynka ku timi oo tilmaamaysa hadduu sun cabbo oo sunta isku dilo aakhirana suntii sidii u cabbayaa ya yacni waxa weeye mar walba yani suntuu cabbaya hadduu marka waxa middi isgeliyo sidii uu marba isu gelgelinaya middidii marka sidiisii lagu celiyaba haddana dib buu isu gelinaya yani waxa weeye saas wy adilada mawduucyada diidaysaa waxaa ka mida walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiinna halaag ha ku tuurino waxaa laga yaabaa in la aayaddani waxay lahayd sabab gaaro xadiis baa ku soo arooray sheegaaya jihaadka in laga tago ama infaaqa jihaadka wax lagu nafaqaynayo in la yska daayay ku saabsanay marka dee sabab gaaro ay lahayd waxaa la odhanayaa horta aayaddu sabab keliya ma lahayne asbaab mutacadida la soo wariyo yacni markaa dhowr sababood oo kala duwan bay aayaddu ku timi asbaab nusuulka marka laga hadlayo tani waa sabab sababada ka mid a ah. ya jihaadkiina iska daayaan ay yidhahdaan hadda ilaahay diinkii waa u nusreeyey xoolaheenna aan qaabilno deedna si ay ku soo degtay ama infaaqii jihaadka ay iska daayaan saxaabada qaarkood oo ay saa ku soo degtay laakiin asbaabo kalea jira oo iyadana axaadiis saxiixa ku so aroortay oo qofka marka waxa weeye dembaabay oo dabeedna markaa ya'sigu ku dhacay laftiisa xadiis baa ku soo arooray inay ku soo degtay saas marka sabab keliya ma lehe asbaab mutacadid oo kala duwan ayaa marka aayaddan ay lahayd waa midda labaade lafdiga aayadda cumuumkeeda la deliishanayaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadiisa sababta gaarnimadeedu ma laha oo ma aha xukunku wuxuu ku gaar noqonayaa sababtii keliya xukunkii lafdigiisu caamka ahaa sababtii buu ku gaar noqonayaa wax kale ma soo gelayaan dee sax ma arrin saxan maa wactabir ilcumuuma fii nasin uhir ama khusuusu sababin fama ctubir yani lafdiga caamnimadiis ictibaari alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab waxaa la istisxaabaya cumuumka cumuumkaana la daliishanaya asalkuna wuxuu yahay nusuusta caammada in cumuumkeeda lagu xambaaro cumuumna loo daliishado haakada dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen isqarxinta dadka qaarkood ay isqarxinayaan waxay ku magacaabaan alacmaal alfidaa'iya way bannaan tahay cid gaala haddii laysku qarxinaayo horta ugu horrayn dadka marka waxyaalahaas samaynaya uma kala aaba yeelaan yacni cidday ku qarxayaan inay gaalo keliya yihiin iyo inay markaa cid kale ku dhex jirto iyo xataa waxa weeye cid muslimiin ay ka soo horjeedaan inay tahay waa midda labaade dad fara badan oo marka waxa weeye muslimiin ah baa ka mida waxay qarxinayaan ama laynayaan waa midda saddexaade mafaasid badan iyo dhibaatooyin badan baa markaysa markaa ku xeeran oo markaysa markaa waxaan ka dhasha waa midda afraade acmaashaasi khiyaano iyo khadri iyo ballanfur bay marar badan ay koobsataa wakhtiyada qaarkood yacni ballan burin iyo khadri ayay markaysa waxaa ku timaadaa masalan cid waxa weeye markaa ammaan ama cahdi lahayd ayaa wakhtiyada qaarkood markaa la qarxinayaa ama cid muslimiinta ka mida ah ay ammaan siiyeen yacni masalan hadduu markaa gaalkii de ammaan cidi siiso in la dilaa ma bannaana wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi uma ablighhu ma'manah hadduu yahay mucaahad hadduu yahay in la dilaa ma bannaana haddii ammaan la siiyo walow qof muslimiba ha siiyo yascaa bidimmati madnaahum ya yacni marka dimadooda waxa markaa u rooraya u soconaya ka ugu hooseeya muslimiinta haddii dimada iyo ballanka meel lagaga dhacana oo markaa ballankii la buriyana waxay noqonaysaa dee dembi kabaa'iro weyn bay noqonaysaa dembi aad yo aad u weyn ayay markaa noqonaysaa oo qof muslima oo dimadiisii yacni meel lagaga dhacay weeye waatanu soo marray xadiiskii baabu taxriimi intisaabi alinsani ilaa hayri abiihi wa tawalliihi hayra mawaaliih xadiidka waxa weeye yaziid ibnu shariik uu ka warinaayo cali wuxuu sheegayey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dimmat lmuslimiina waaxida yasca biha adnaahum faman akhfara musliman facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla muslimiinta dimmadoodu waa mid qura ka ugu hooseeyaana markaa dimmadooda iyo ballankooda iyo ammaankooda yacni u soconayo bimacnaa qof muslimii cidduu magangeliyaa waa magangashan tahay in wax la yeelaana ma bannaana faman akhfara musliman facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati waannaasi ajmaciin qof muslima cahdigiisii iyo ammaankiisii uu cid siiyey uu nabadgeliyey uu ammaan siiyey qofka markaa dimmadiisa meel kaga dhaca oo cidduu ammaanka siiyey qofkaa muslimkii waxyeela facalayhi lacnat llahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato ama way ahaatay haddii khabar loo fasiriyo haddii ducaa loo fasiraba facalayhi calayhi lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin korkiisa waxa ahaatay ikhbaar marka loo fasiro fa calayhi korkiisay ahaatay lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkao dhan ayaa korkiisa ahaaday laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla allah kama aqbalaayo maalinta qiyaame yacni faral iyo sunnatoonna ka aqbali maayo bimacnaa waa la ciqaabayaa baa laga tilmaamaya waa waciid iyo goodi waa jirtaa mashii'ada ilaahay inuu hoos yaallo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin waciidka laynoo sheegaya waa waciid aad iyo aad u culus waa waciid aad u daran waciid aad u daran wey waxay dadka qaarkood yidhaahdeen waxaa loo jeedaa marka leeyahay qofka yacni marka eh, naftiisa dila qofkii quusuu nolosha ka quustay iyo yacni karaahiye uu nolosha karaahiyaysta iyo wax la mida u dilaa looga jeedaa laakiin taqyiidka miyaa lagu qayday qofku naftiisa inuu dilaa sow xaaraan aha cala alitlaaq mise waxay xaaraan ka tahay marka waxa weeye yacni marka ay tahay quus keliyaoo nolosha uu ka quustay iyo karaahiye nolosha uu karaahiyeystay ya yacni markaa iyo quusuu quustay yacni markaa keliya miyaa looga jeedaa iyo inuu sabir darraaday oo qadarkii markaa uga adkaysan waayey masaa'ibtii ashyaada kuma gaara aha xadiiska lafdigiisu waa caam qaar baa waxay yidhaahdeen waxay ku gaar tahay waa ciddii markaa u samaysa yacni markaa camdi iyo cudwaan waxayna yidhaahdeen aayaddan lafteeda walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaanan wa dulman yacni marka waxa weeye cidda cisaa u samayse keliyaa la diiday ee haddaynay taas ka ahayn oo qasadkiisu inuu markaa dulmi iyo cudwaan samaynaayo haddaynay ahayn way bannaan tahay ya yacni waxa weeye tan noocaas waa istidlaal qaldan wey yacni naftiisa hadduu qofku dilana oo qasdan u dilaayona dee cudwaan iyo dulmi waa tahay kamana baxayso kamana baxayso inay dadka qaarkood yidhaahdaan way ka baxaysaayo waa jihaad fadli badan oo ajar lagu helaayo haakada yacni markaa isqarxinta la isqarxinayo oo qofku naftiisii dilayo dee sax maaha daliilla maleh daliilla maleh tanna marka waxaa lagama qaadanaayo mafhuum mukhaalafo lama odhanaayo iyadoo markaa jirtaba dil kasta uu naftiisa qasdan u dilayaa inay dulmito inay dulmiga ka baxayn waayo allah baa xarrimay dee in markaa qofku isdilo muciido daranna waa ku soo arooreenoo qofku markaa isdilaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta jahanname inuu gelaayo khaalidan mukhalladan fiiha abada sida xadiiska saxiixu sheegaayo jahanname ayuu gelayaa khaalidan mukhalladan fiiha abada weliba abad buu raacinaya ya waa waciid daran weeye yaday jirto cid ahlulislaamia inayna ku waarayn naarta ama ahlu tawxiid ahi walow tawxiidkaasi haba yartay qadar yar oo tawxiid oo saxiixa qofka ku dhintaa naarta ku waari maayo yacni marka khuluud abadi ah laakiin waxa weeye waxaa loo jeedaa abadka dee dadka nisbadooda waa kala duwanaan kartaa waa kala duwanaan kartaa marka calaa kulli xaal waa waciid waa min waciidi ahli ilkabaa'ir noocaasuu soo geliya kufri maaha ayaa loo qaadan inay kufri tahay oo gaalnimo tahay oo qofku uu gaaloobay muraadku markaasaa maaha qofku milladda kaga bixi maayo hadduu naftiisa dilo ee asalkii islaamnimo oo u sugnaanaysa maana tii soo aroortay saxaabi markaysaga xoogaa argagaxay intuu markaysaga dhaawacmay oo ghasawaadkii qaarkood ku dhaawacmay ayuu dabeedna markaysa markaa yacni markaa argagaxay markaasaa waxa weeye oo isa sii gooyey xubnaha qaarkood ayuu markaa isa sii gooyey gacmahoo kale kadibna adigu calaa kulli xaal waa dhintay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii sida kale in loogu dembi dhaafay laakiin gacmihii in lagu yidhi kuu hagaajin mayno waxaad iska kharibtay saxiixa waxaa ku sugan nebigu inuu u duceeyey allaahumma waliyadayhi fakfir ilaahu labadiisa gacmoodna u dembi dhaaf nebiga ayuu la jihaaday raggii daafacayey ee la dagaal galay ee nebiga daafacayey ee la jihaaday ee saxaabada ahaa buu ka mid ahaa haakada calaa kulli xaal waxyaalaha ay doonaan inay u daliishadaan daliil uma aha muqaamarada markaysa markaa cadowga gaalaad yani qofku isku dhex tuuro oo seefta la dhex galo oo yani markaa taasoo kale ay doonaan inay markaa u daliishadaan laakiin taasi daliil uma aho haddii la dilo dee gaaladaa dishay laakiin kan isqarxinaya gaalada yadaan far ku fiiqin allo waxay ku sameeyeen jirin ayuu horta isagu iska dhammaynaya intaanu duqsi dilin horta waa inuu isagu isdilaa duqsi intaanu dilin markuu isdilo dabadeed bay ka dhaxaysaa inuu wax dilo iyo inayna waxba dilin ila qarxyada qaarkood baan cid kaleba ku dhimanaysaga ku dhintahay ya oo dee wakhtiyada qaarkood is yidhaahdaa yaan laguba qaban inayd gacan gelin meeshuu doonaya in la gaari waayaa calaa kulli xaal taasi daliil uma aho ficilka uu isku dilayaa qofkan isqarxinaya waa bificli nafsihi laa bificli hayri kan muqaamarada ee gaalada isku dhex tuuraya ee geesiga ahee seefta la gelaya ee ku baalbaalaya gaaladii inuu soo badbaadana waa dhici kartaa oo aan markaysa ayna dilin inay dilaanna waa dhici kartaa waa muxtamal labaduba hadday dilaanna ficilkooday ku dileen oo yaga ayaa dilkiisa baashire isagu isma dilin marka u udhaxeeya mid isagu markaa waxaan yani isagu isdilaya oo dilkiisii baashiraya iyo mid waxa weeye markaa aan isagu isdilina gaaladu dilayaan gaayatu ma fil amri waa in la yidhaha nooc tasabu baa ku jira laakiin ficilka labada ayaa loo tirinaya yani mubaashirkaa loo tirinaya almubaashiru muqadamun cala almutasabib gaalada markaa kaa dishay gaalada ayaa dishay marka waxa weeye mid isagu isdilay iyo mid marka aan isagu isdilina gaaladu dishay ee laleeyahay nooc sababuu ku leeyahay dilkiisa yani waxa weeye dee qiyaasun maca alfaariq weeye waa laba shay oo kala duwan laysagama qiyaas qaadan karo tasabubkana de waxa weeye gaalada cidda la dagaalamaysaaba ee goobta tegaysaaba dee waa la odhan karaa nooc tasabubbaa ku jira markay gaaladu dilaan inaan marka waxawe taas markaa naftiisii inuu dilay la ictibaarinayna cinda aljamiic waa la garanaya waa garanaya waxyaalaha kale u deliishadeen waxaa kamida qisadii musaylimat alkadaab markii la qabanayey meel beer ay soo xidheen oo gidaar dheer leh nin saxaabiyo geesi ahaabaa wuxuu yidhi geesinimadiisu aad u fara badnay saxaabadu geesiyaal bay wada ahaayeene ayaa wuxuu yidhi aniga ii tuura albaabka meel ka dhow albaabka meel ku dhow sare iqaada oo markaysaga dabeedna intaa iqaadaan marka ituura anaa albaabka idinka furaya sidii baa la sameeyey oo loo tuuray uu soo carray albaabkii ay kula soo yaaceen nabarray gaadhsiiyeen albaabkiina waa furay muslimiintana meeshii waa galeen qisada lafteedu horta marka hore waxa weyaan yani sanad ahaan saxiix maaha oo sanadkeedu ma asixin waa qodob waa daciif mar labaadka hadduu asaxo isagu naftiisii ma dilin haayatu maa fi lamri waa inuu leey maa fi lamri waxa ugu badanee ku sugan waxa weeye waa in la yidhaahdo nooc tasabubaa ku jiri kara hadday dili lahaayeen in loo tuuro yani meeshaas laakiin mid naftiisa dilaya ma ahayn haddii la dili lahaa gaaladaa dishay lamaba dilina wuu soo badbaaday wuu dhaawacmoo dhaawac buu noqday albaabkiina waa fura albaabkiina waa fura hadda markaa sugnaata lafteeda sidaasaan markaa xuja ugu sugnayn markaa daliil uguma jiro wax daliili uguma jiro calaa kulli xaal ficilka noocaasi wax xujaa a ah markiisa waxa ma aha wax adiliina markaa waxayan yani ma laha in la yidhaahdo hebel iyo hebel baa banneeyey ama sheekh hebel baa banneeyey xuja sharciya noqon mayso adilada sharciga ah ayaa waajiba markaysa in la raaco adiladii sharciguna saas yadaa bay sheegaysaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn marka in waxaweye la yidhaahdo qurbaa ku jirta oo waa yani markaa shay rabbi loogu dhowaanayo waa jihaad oo waa fadli badan yahay oo waa bannaan tahay oo kullu daalika waxa weeyaan markaa waa wax aan jirin aan sax ahayn weeye halka aynoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk